اعتزل ذكر الأغاني والغزل وقل الفصل وجان من هزل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أعذب الألفاظ قولي لك خوض وأمر اللفظ النطق باللعل mulku kisra canu tuqni kisratun wa cani ilbaxri ijtizaaun bilwashal ictabir naxnu qasamna baynahum talqaahu xaaqan wa bilxaaqi nazal laysa maa yaxwi lfata min cazmihi lawala maa faata yowman bilkasal بالكسل اطراح دنيا فمن عاداتها تخفض العالي وتعلي من سفل عشة الزاهد في تحصيلها عشة الجاهد بل هذا أذل كم جهول وهو مثر مكثرون وعالم مات منها بالعلل كم شجاع لم ينل منها المنى وجمان نال غايات الأمل fatruk ilxiilata fiiha watayd inama alxiilatu fii taarki alxiyaal ayukan fin lam tufid mima tufaad faramahu lahu minha bishalal la taqul asli wa fasli abada inama aslu lfataa ma qad xasal qad yasuudu lmaru min gayri abin wa bixusni sabki qad yubqa zagal qad yasudu lmaru min gayri abin wabixusni sabki qad yunfazaqal wakada alwardu min ashawki wamaa yaطlucu narjisu ilaa min basaal maca annii axmad allaha calaa nasabi id biabibi baakirin itasal qiimatu linsaani maa yuxsinuhu akthara alinsaana minhu aw aqaal waa yahay wuxuu yidhi laysa maa yaxwi qaala naadimu raximah allahu tacaala waa darsigeennii imisaad darsigeennii shanaad weeye laysa maa yaxwi alfataa min casmihi walaa maa faata yowman bilkasal laysa maahan maa waxa yaxwi u koobaalfata ninka dhallinyarada min casmihi uu xasiliyo min cadmihii raganimadiisii iyo kartidiisii iyo go'aankiisa ma ilaahay baa u fududeeyey laa maya walaa maa faata wixii dhaafay yowman mana bilkasal mehe qadar ilaah iyo qorshe ilaahay buu ku dhaafay laakiin asaga mar walba waxaa laga rabaa khayra alumuuri awsatuhaa man raama qofkii yacnihii ordaa weeye an yaakhud qofkii isku dayaa wax walba inuu awoodsiiyo xooggiisa ku xalliyo hee waa hadal xikmada hadda dhegaysta hadda culimo waayahay wakaade ninka injineer khadra waaya yafuutu wuu dhaafi weeye alqasdu qasadkii loogu talagalay baa dhaafi taxqiiqan maca tacab asagoo weliba ku dadaalay oo xaqiiji islahaa haddana waa daalay maca tacab haddana wuu dhaafayaa qasadkii weye haddaba wuxuu guri sheekhu waqnac birisqika risqigaaga intuu ilaahay kaasiya ku qanac ina risqa risqiga munqasimun waa la qaybiyey risqigaagu wuu kuu iman biduuni sabab iyo hadduu ilaahay kuu qoraya يا طالب الرزق في الدنيا بقوته تدور من بلد فيها إلى بلد أتعبت نفسك فيما لست تدركه وضاع عمرك في هم وفي نكد لو طرت بين السماء والأرض مجتهدا في شربة الماء غير رزقك غير الرزق لم تجده aqsir canaaka faina risqa munqasimun yaatii ilayka walow fii jabhat alasadi alrisqu yaatii wain lam yasca saaxibuhu xatman walaakin shaqaa'u lmar'i maktuubu wafi lqanaacati kanzun laa nafaada lahu wakulu maa yamliku linsaanu masluubu laa tacjalanna falaysa arisqa bilcajali alrisqu fi llawxi maktuubun maca alajali falow sabarnaa lakaana alrisqu yatlubnaa lakinahu khuliqa alinsaanu min cajali talow gobayga ayaa iska leh gobaygaas dhammaantii waa wada basiid ya taaliba risqi fi dunyaa biquwati taduuru min baladin fiiha ilaa baladin atcabta nafsaka fima lasta tudriku wadaaca cumruka fi hamin wafi nakadi gobayga asaga ah waa gobay xikmad badan ay ku jirto wuxuu ku yidhi wuxuu ilaahay ku siiyey kuu qaybiyey ku qanac risqigaagu wuu ku iman bilaa sababe midka risqiga raadinayow awood weliba u adeegsanayow adigoo asagoo iskaga kala gooshaya taduuru fiiha min baladin ilaa balad atcabta nafsaka fii maa lasta waxaadan gaadhayn baad naftaada ku rafaadisay wadaaca cumruka cumrigaagina waa khasaaray fii hammin murugaya wa fii nakadin dhibaatiya kadeed yaa ayuha alinsaanu innaka kaadixun hee ilaa rabbika kadxan wey waa kadeed wey low dirta haddaad duushid maa bayna asamaa'i waalardi mujtahidan adoo dadaalaya fii sharbati ilmaa'i hayra risqi lam tajidi wuxuuse ilaahay kuu qora marna soo qaadi maysid kugo bay ka tahay marka ayadaa wey aqsir gaabi canaaka hogaankaaga iyo liilankaaga afka kugu xidhan iyo iyo keenadan aad la ordaysid iska gaabi fa inna risqan risqiga munqasiman waa la qabiy uurkooyada markaad ku jirteed xab iyo biyo ahayd baa waxaad heli lahayd iyo waxaad waayi lahayd labadaba la qorsheeyo la qadaray yaatii waa kuu iman ilayka xaggaaga walow fii jabhati lusudi wey asadi libaax fooddi hadduu saaran yahay xogaa yar oo kurusoo yaroo adiga kuu qoran oo libaax foodiisa u saaraan karaa neef buu libaax dilayaa adoo gaajaysan isu quudhidaa inaad qalatid neefkiibuu ka rujinaysaa waxaad arkaysaa inuu sii dhimanayo waad ka celisa waad irida asagii neefkii baad gowracay hilibkaad ka dheragta ugaadh baad ka fujistayba libaax somaydaan arag ragga ragga ah. afrikada ay meelataa garan maaya saddex intay saa usoo dhaqaaqaan libaax iyo shabeel waxaa garan maaya hilib haystaa intay hal mar ayoo si wada soc saa warmaha bay ka kaxaynayaan markaa risqigu yaatii ilayka waa ku imanayaa wa in lam yasca saaxibuhu yaadanba u saciinine haddii ilaahay wax kuu qoray oo toban doollar ilahay kuu qoray maktabadda hadda aan fadhino kuunbaa albaabka soo garaac cudha lacag baydan siiya oo seed noosin lacagta guri halkan aan xoogaa yar ka soo weliimeynaynaa hilib unbuu naga soo dharjino haddana xoogaa yar unbuu noo dirdiriba halkaa uu kugu yimi risqigaas la soco xatman arrintaasi waaba arrin haddee waaba lama huraanba laakiin shaquhu muxuu yahay iyo dhuurdaridu hade qofka bini aadamko waxa weeye wixii meel aan loo baahnayn ka doona wey wa qanaacati kanzun laa nafaada low r qanaacadu waa kayd aan dhammaanaynin wa maa yamliku linsaanu allahu akbar wa kullu maa yamliku linsaanu masluub wax walbo bini aadam haysto waa laga siiba marka dambe waa laga xirmaa waa laga murxiyaa wey hadda dharkan qurux ba qabta haddaa dhimato waan kaa siibaynaa ilahu yaadaa dhamanine xoogaa iska sii joogo waa kaa siibaynaa muluq qayd cad baan ku xidhsan dhinacaan ku xidhaynaa xidha wuxuu idhi laa tacjalanna falaysa arisqu bilcajali arrisqu filawxi maktubun maca alajali falow sabarna lakaana arisqu yadlubuna lakinahu khuliqa alinsaanu min cajali mustafcilun faacilun mustafcilun faacilun mustafcil faacil mustafcil faacil ha degdegin buu ku yidhi falaysa risqu bilcajali arisqu fi lawxi maktuubun maca alajali wuxuu dhadhamay maxaa ugu dambeeyey markuu koob shaha afka saa oga qaaday kamil waa dhintay saaka qureecdiba markuu cunayba maba la soo rogin waayahay falow sabaarna lakaana risqu haddee risqigu cagaha kugu iman maayo u saciyo haddee shaqaysa hadeedaana laakinahu khuliqa linsaanu min cajali waaya iطrax idunyaa adduunyada iska turfa min caadaatiha ceebteeda iyo caadadeeda waxaa ka mid a takfida way dhigtaa alcaali ka horeeya ka sarreeya ee maanta hantida haysteen madaxda waxaad arkaysaa ninka maanta madaxda oo berri meelaha iska socsocda oo jeebashiisii quraanja ay ku jirto oo asaga dhanba indhahays daba dhigayo sakaraadoo le war waryaa isoo booqda warii imaada war maanan madaxweyneydiin ahaan jir iyo kii maalqabeenka ahaayo gacmaha horsanayaad arkaysaa aay dadka maanta maanta laleyna kulli hanti bay wada lahaayeen shalay takfidu way hoos u dhigtay alcaali kii sarrayn jiray wa tucli way koraysiisaa man safala kii shalay buurta ka soo dhaadhacayna wax isku jacburiyo oo dad iyo waxyaalo isku khalqarribo onbuu guri dheer dhisanaya markaa yatadaawaluna filbunyaan maxay ahayd Eh, ina min aakhiri zamani maxaa ka mid ah min amaaraata maxaa ka mid ah xufaadi eh. eh, kuwii kabaha la'aa hee ee hanjafka qaba hee yatadaawaluuna hee fil bunyaan ayagoo guryaha ku tartamaya umbaad arka markaa idaawen utruk idunyaa adduunyada iskaga tag iطrax dunya adduunyada iska tur dhabarka ka tur alkhasiisa asafiiha weeye iska tur fa min caadaatiha caadada waxaa ka mida takfidu inay hoos dhigta alcaali kii sarrayn jiray wa tucli way kor bay u qaaday manduulkii safal hoos joog inna lilaahi cibaadan fudana waa isla ramliga wey inna lilaahi cibaadan fudana dallaqu dunyaa wakhaafuu lfitana idraxi dunyaa famin caadaatiha takfid alcaali wa tucli man safar soo maaha inna lilaahi alla waxaa u sugnaaday cibaadan addooma fudanan ayaga dhanba waxaa weeye dhug leh dallaquu way dalaaqeen addunyaa adduunyadii wakhaafuu way ka baqeen alfitana alfitana fitnada ka baqeen nadaruu fiiha adduunyadii bay u fiirsadeenoo si fiican bay u darseen falamaa goortii caalima ay ogaadeen annaha iyadu laysad inaysan ahayn lixayin watana meel lagu nagaadoo la degoo leeya alxayawaan waa aakhira wey najcaluha liladiina laa yuriiduuna culuwan fi lardi walaa fasaada walcaaqibatu lilmuttaqiin tana maxaa wa ina daara alaakhirata lahiya alxayawaan so ilahay ma dhin lahiya alxayawaan xayaata daa'ima la yidhahdaa allatii tatagayar watataxarak إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا waa bax ramli wey wallaahi waa ramli wey facilaatum facilaatum facilan ina lilaahi cibaadan futanaa dallaqu dunya waqaafu lfitana wallaadkay carabka facilaatum facilaatum facilan nadaruu fiiha falamaa calimuu annahaa laysat lixayin watana jacaluuha lujatan waatakhaduu saalixa alacmali fiiha sufunaa nadaruu way fiiriyeen fiiha falamaa calim markay ogaadeen annaha laysat lixayin wadanaa jacaluuha waxay ka yeeleen lujatan yacnii mawjad bay ka soo qaadeen iyo hir bad markaa ku dhex yaalla wey waittakhaduu waxay samaysteen saalix alacmaali acmaasha teedawan wanaagsanna fiihaa ay filuji wey filbaxri sufunan doombayba ka samaysteen markaa yadaa wey ninkii oo miskiin ahoo iska joogay unbaad arki kii oo hanti leh kii hantida lahaana isagoo faqiiraad arki weye soo sidaa maaha shalay waxaa jira hoteella maanta uuna qofku seexanba karinbo waxa weeye habeenkii kutaani waxay ku cunayaan oo shalay ugu sarreeyo magaalada garawe soo saa maaha kuwa maanta waxaad arkaysaa waxa weye suuligooda aad dhalamoodood warwaase ninbaas hotel buu soo galay markaasuu sariirtii iyo daaqaddii iyo bilikoon yar iyo biyo yari waxun buu ararkay meelaha adduunya xad garan mahaye war ma jannadii baa kula jannadii la sheegaya miya yaa xawralciinti aaw yaa kuwii malahaad adeegayo xawralciin moodey war meesha janna ma taalle ka car inkaan qabdiyaan lagugu sirin waa dhaldhalaal adduunye ka ar waayahay Hmm qaala naadim raximahu allahu tacaala ciishatu zaahidi midka zaahidkaa noolashiisa markaad fiirsid fii taxsiilihaa adduunyadu siday ugu soo gororaysa iyo siduu u haystay iyo qaabku waxu helayo ka ciishatiljaahidi un weeye kaafaad soo qadarma ciishatuljaahidi midkii dhiboonayey ee dadaalayay ee ordayey unbuu la mid yahay sababtu waa maxay bal iskaba dhaafa haadaa kanoo jaahidka ayaa adalla yacnihii ka liita oo ka dhib badan weyo oo maxaa dhacay saahidka diinta ilaahay u saahiday ee masaajidka fadhiya ee ilaahay caabudaya ee wax kale aan fiirinaynin muxuu la mid yahay ii sheeg dee saddex waqti unbu hal waqti unbuu iska cuni saddex waqti hadda ma dhihi karne saddex waqti qof cuna waa qof iska faajafaajoonaya haddaad fiirisid calooshiisa waxay qaada unbuu cunaa suuliga unbuu geeyaa wixii dhuunta markar kan kale ee jaahidka ordaya ee dadaalaya ee afarta aan fadhiisanayninna asagana calooshiisa waxay qaadaan buu cunaa xagga nolosha dabiiciga waa isku mid xagga kale zaahidkaaba dhaamo oo wuu nastaa kan isaasuu ordaya afar ilaatan ka soo ma jeedid xagga kale kan xalaal buu cuni waa warac kanna waxaa laga yaabaa inay xaaraan soo gasho oo juhdigii iyo dadaalkii inuu dulliya xaaraan la galaaba laga yaabaaba ciishatu zaahidi zaahidka noloshiisa fii taxsiiliha qaabka wuxuu soo urursanaya wax ugu xaasilgaroobaya markaad fiirisid ciishatul jaahidi ka ciishatul jaahidi weeye jaahidka noloshiisa bay la mid tahay bal haadaa adal laakiin waaba ka daran tahayo kan dambaaba kasii marka waxa weeye yacni maaragtay kasii dulli badan xataa alhaakum takaathur xataa zurtum lmaqaabir yaquul ibna aadam maali maali wahal laka min maalika ilaa maa akalta faafnayt aw labista faablayta aw tasadaqta eesh aw tasadaqta fa abqayta ama fa amdayta marka qaala annaadimu raximah allahu tacaala kam jahuulin jaahil badana wahwa jaahilkaasina muhnin uu yahay mid tanaaday mukhirin uu yahay mid maal batay wa caliimin caalim badana caalimkaasoo maata dhintay minha adduunyada dhexeeda bilcilali jirooyin iyo calool xanuun iyo dawala'aan u dhintay oo wuxuu isku daaweeyey intuu waayey kabacdina sidaa ku dhinto waayahay dee jaahilkii hantigu urursanoo markaasu waxa weye nin baa adduunyuhu la hadlay wuxuu kari yaa ayatuha addunya adduunyaay hee lima dayacta alculamaa waalcaalimiin weliman rafacta ahlu dunya waaljuhalaa markaasaa waxay tidhi ahlu dunyaa idaaka rafactuhumu وأهل التقى banu darati daka dayaactuhum yacnihii ahlu dunyuhu iyo juhaladu anay tabcaan anay ammaanaan anay igu daba dhintaan anay igu dadaalaan bay tir waa wiilashaydii aan dhalay tir saasaan kor ugu qaaday bay tir waa waxyaalahan dhalanteedka adduunka yaal u sii ama ahlu tuqa ahlulcilmiga soo ma aha waxay tiri way caayaan naag la qabaa dhashay cool baan nahay saa darteed baan u dayacay iga daabay tir hay u soo sheegin afaraataa adduunyada quran waay adduunyadu bakti waay adduunyada uga horaysa malayin batir wariga kaxaabay tir waxaas ay u soo sheegin kam jahuulin jaahil badanaa jaahilkaas wa huwa jaahilku muhrin tanaaday mukthirun weliba cilmi eh, hanti badan yeesha cilmihana dhihin cilmi ka dheeray wa caliimin caalim badana waa sida abu zaydin saruuji walow ansafa daaru fii xukmihi lamaa malaka alxukma alannaqiisa maata dhintay minha adduunyada dhexdeeda bilcala bilcilali jirooyin uu dhintay oo markaa wax daaweysta waayo culimadii waaweyneed waxa laga yaaba in caloosha laga qabto qabsan yar inta laga qali waayo suu galgalanaya ku dhinta so sidaa ma marka waxa weeye taasaa iska jirta wa kamra'inaa shaksan caliiman muttasifan bikatrati alcilm maata minha min ajli hadihi dunya bilcilali diiq alcesh calih noloshaba ku adkaanba gaajaaba diliba wa kan badanaa jahulan intaan aragnay jaahulkaasoo murin muksirin weliba mhm. qaala annaadimu raximah allahu tacaala kan badanaa shujaacin geesi badana lam yanal aan gaadhin minhaa adduunyada xaggeeda almunaa hididiladiisii aan ka gaadhin saxda ahayd wa jabaanin deeray badana deeray deeray baa layidhaha deeray fulay wey fulay haadkaroorahoo deeraya baa layidhaha wa jamaanin deeray badanaa fulay ah fulayga noocyuu kala leeyahay noociyo nooca ugu sarreeya fulayga maxaa la dhaha calanka cinda mid la yidhaahda waa yacnihii waa doqon meesha u dambaysa wey dhaandhaan uu ka se waa doqon mullamullaana waa layahay mullamullaa wuu iska habaabiba ilmo yaroo yaniisoo afar jiraaba soo qabanba war xaggee u socotaa maanaa garan meeshaan u socda ma garanaya muska dhih waa doqon waa cinda fulaygana midka ugu sarreeya waxaa la yidhaahdaa deeray baana deeray deerada soo anag see u cararta u carara bagaga bagaga baga war fulaysanaa yaroo muul ah loo dhigaayo waxa weeye waxaa la yidhaahdaa dhowrto marka habeenkiiba meel baa olbaa saa loo taagaayo maraa la sulaa marka adhigu markuu biif yidhahda tiridilaan hey bay dhahdaa islaanta moogta habeenkiibuu ka tago wuxuu yidhi ma waxaad samaysaa qorigaas eh, ah, halkaa kuusi yaallo markaad libaaxa kuu soo dhacma dhawaagu xabad dabada u qabo markuu soo dhacay bay halkaa ka fiirsi arkay baalkii oo dee neef adhee dhacaya qorigii intay turta waxay tiri tibay tibay tibta mooyahay taqaanaa mugta tibay tibay war tibta aaw qorigaaba ag yaalla maxay tib ka dooni bay qorigii qaadato kam shujaacin geesi badana lam yanal aan gaadhin minhaa adduunyada xaggeeda almunaa hididiiladiisii saxda ahayd wa jamaanin daaray hadkaroora oo fulay ah oo asaga dhanba waxa weeye maaragtay liita badana naala gaadhay haayaati alamal hididiilada yacni maaragtay hididiilooyinka yoolkoodii ugu sarreeyey gaadhay yoolkoodii ugu sarreeyey gaadhay inkiyaaddi weligaa ma maqasha nin baa garoon lagu ciyaariyo kubad soo dhex maray baa lii markaasaa uu iska soo dhex maray waa reebaadiye goys wataa markaasaa la warbar bal kubadda u yarkaadiye waa loo yarkaadiye rubadio meel iska taalla unbu kusoo lexe war muxuu rabaa baalki ma garanaysaa eh, kubadda laga dhelinayay maxaa la yidhahdaa gooshii shabaqa unbuu ku laagay meeshii ugu qurux badnayd inbuu ku hagaajiye markaasaa la war waa maxa inka aadday bur way igu bur ma aha farsamo uu keenay iyo haddee ah, khibrad ma ah laakiin waa isugu aadi marka dagaalka unbuu geliyo asagoo leh maalin qayliya uma isugu aadi bas geesi weey dagaal hadday ku noqon isku xaari xaarig bas sumcad gadantaa la yidhahdayo midda unbuu haystan hebel waa geesi waxdar udhaga adda hal maalin weeye inba ugu aadi wa jamaani naa la gaadhay haayaatil amal yoolalka hididiiladiisa yoolalkii ugu sarreeye gaadhoon arjuu wa an tadnumu waaddatuha wamaa ikhaalu dunyaa minka taawilu waa fatruk ka tag alxiilata ay alcajalata degdega iskaga tag fiihaa ay fii shaani ka weyn wataid niyahu tartiibso kaadso istaji hadduu kaadsiiyo kiishhadduu fudeedhay faa'iide keena kaadsiiyana kiish lacagu dhalaamidha safardu innama alxiilatu xiilada iyo waxa weeye khidadu waa maxay fii tarki alxiyali ay fii tarki alcajalati wey degdega in la iskaga tag wey iyo midda u dambaysa cajale degdeg baad ka dhigin ta dhaxana maxaad ka dhigi xiilada iyo khidada iyo khibradda iyo taatikada wey ta dhexe labada horena cajalaad ka dhigi saasay kugu macno fiican tahay fatruk ilxiilata ay alcajalata degdega iska daa fiiha fii shanika ay fi dunya iyo meel walbood maraysiiyo wax walbo fii umuurika wey ana alumuura kullahaa yacni maxaan ku dhahaa ii waa waxay u baahan tahay in loo kaadsado waa agta xadiidka caaisha shay ma dheeho deganaansho iyo tartiibso iyo wax ilaa waa qurxiyaa fudayd iyo degdeg iyo xumaane ma dhehdo ilaa waa hallaysa marka watayd marka tartiibso kaadso stej inama alxiilatu xiiladu waa maxay xiila aa xiilada qarsoon ba layidhahda taatikada caqliyadda maaraynteeda yani maaragtay kaadsashada hee fii tarki alxiyali ay fii tarki alcajalati waa degdega oo laga dheeraada wey كم من قوي قوي في تقلبه مهذب الرأي عنه الرزق منحرف وكم ضعيف ضعيف في تقلبه كأنه من خليج البحر ها يغترف الله قبل حكمة بدنا هذا دليل على أنه لا أن على أن لا إله له في الخلق سر khafiyun laysa yankashifu raadaba inaga daa eh, faxmad ilaahaka fii dayqin wa fii sacatin wey walaa tucaanid fama alaarsaaqu takhtalif yacnii weligaay allaha ha ka badbadin lan tamuuta nafsun xataa tastakmila risqaha wa ajalaha fattaquu llaha wa ajmiluu fi alab iska ilaaliyaoo alabka hagaajiya markaa idaa weye daciif baa laga yana wax iska helo nin qawiga laga yaaba inuu wax isu qaban waayo ilaahay unbaa wax bixiya ilaahay naxnu qasamnaa baynahum maciishatahum fi lxayaati dunyaawid ayu kafin gacan kasta gacantaasoo lam tufid aan faa'iideynin mimaa wixii tufad loo faa'iideeyo la siiyey mimaa ucdiya wixii la siiyey aan bixinin faramaahu llaahu u habaa faramaahu llaahu allaha ku gamo minhu xaggiisa bishalali faalug iyo shalal allaha ku rido gacan walba oo wixii la siiyey aan wax ka faramaahu llahu minha bishalal ilaahay shalal iyo balaayaha ku gamo balaayaha ku dhacdo wey waa runo haddee malag baa aroorba qofku u yimaado wuxuu dhahaa ilaahu qofkii wax bixiyeyna dee wax fiican oo abaala sii qofkii wax haystana mumsigana talaf ilaahu ku rid marka wadaadku wuxuu leeyahay nin walba wuxuu ilahay ku sameynaya wax ka bixisad ayu kafin lam tufid aan faa'iidaynin aan bixinin aan siinin aan ku deeqin mimaa wixii tufad la siiyey oo loo citaayeeyey oo maaragtay loogu deeqay faramaahu llaahu allaha ku gano minuu xaggiisa bishalal yacnihii balaaye iyo faalug iyo kansar iyo xanuunno allaha ku gamo weeye wuu habaaray sheekhu marka habaarkaasaan oga badbaadno waxa ilaahayna siiyey aan wax ka bixinna weeye waayahay walaa yaxsabana aladiina yabkhaluuna bima aataahum allah min fadli huwa khayran lahum bal huwa sharu lahum sayuطawaquuna maa bakiluu bihi yowma alqiyama wax alla waxay ku bakayleen adduunka markay joogeen maalinta qiyaamaha qoorta loo suray waladiina yaknizuuna dahaba walfidata walaa yunfiquunaha fii sabil fabashirhum bicadaabin aliim yowma yuxmaa calayha fii naari jahannam fatukwa biha jibaahuhum wa junuubum waduhurum hada maa kanastum faduquu ma kuntum taknizuun ayu kafin lam tunal min halmunaa fabalaaha allaahu minhu bishalal waa riwaayo kale wey gacan walba wixii la siiye aan wax ka bixinin ilaahay ha ku ibtileeyo inay gergeriirto oy laleemo qaado shalal qaada markaa iyadaha weeye waayahay laa taqul ha dhihin aslii aabbahay reerkayagi qabiilkayaga ha dhihin wa faslii wiil baan dhalay intaasuu ilaah iga beeray intaasaa iga mulaaxantayna abadan weligaa hadhihin inamaa in kale mah aslulfatan qofka caqliga lee dhugtale asalkiisu maa wixii qad xasala uu soo kordhiyey wey soo saa ma waa saa haddii qofka wuxuu soo kordhiyey bas wax kale iska daa laa taqul aslii wa faslii maxaan dhahaynaa asalkaagii hore iyo adigu waxaad ka beerantay wey wa wixii adiga ka aniga maa taqaanaa labaatan wiil baan dhalay waxiisoo barbardhigi kara ma jiro aniga ma taqaan inay waas hebel baana ina suldaan hebel baana ina hebel baana ina sheekh hebel baana waxaa dhihin ganacsiyada hebel baa i dhalay inamaa aslu lfataa waa maxay maa qad xasal adeer maxaad soo kordhis khayaali baa anaga noola imanaysaa orad nagala tag idabdarrida weyn yacnii waxaasi sharafu asli ha dhihin yakfiini waxaa igu filan sharafu asli ha dhihin kuguma filla kuguma filla iska ilaali wa fasli ay waladii wa awlaadii ha dhihin wiilaliyo gabdhe intaasaan dhal ha dhihin ittaquu rabbakum wakhshaw yowman laa yajzi hee waalidun can waladihi walaa mawluudun huwa jaazin can waalidihi shayan maalin waxaa iman doontaa oo iska jirtaan qof wax dhalay wuxuu dhalay uusan waxba u tarayn ciddii adiga ku dhashan waxba kuu tari mayso cidda adugu dhashan waxba kuu tari mayso markaa idaho wattaquu yowman laa tajzi nafsun can nafsin shayan aayaad kalaa dhahaysa markaa yowma laa tamliku nafsun linafsin shayan yowma ta'tii kullu nafsin tujaadilu can nafsiha wa tuwafa kullu nafsin maa camilat wahum laa yudlamuun ina akramakum cind allahi maxaa tireen atqaakum yaan lagu wareerin waxaasoo dhan wax micnolama laa taqul adhina aslii aniga may taqaanaa reehibalaan dheeraanay wa faslii soddon wiil baan dhalay abadan weligaa inamaa aslulfataa maa wixii weeye qad xasala uu maartay waa war adiga sharaftaada kasbo ina alfataa man yaquulu haa ana daa laysa alfataa man yaquulu kaana abi allahu akbar ka waran gabaygaas maxaad ka leedahay lfataa man yaquulu haa ana daa laysa alfataa man yaquulu kaana abi ina alfataa ninka dhugtale raganimada le mandulwa yaquulu odhanaya haa baraaruga ana anigu daa kan bana laysa maana alfataa mandul yaquulu odhanaya kaana abi aabbahay baa saa aabbahay baa kanaha wama alfaqru bilcad min ramimi wainama faqaru ladii yabqi alfaqra binafsihi nina ragaadka ayaa faani kara weeye qaala naadimu raximah allahu tacaala waayahay halkaa inoo jooga hada bilah towfiiq wsala allahuma cala nabiyina muxamadi wcala alih wasaxbihi ajmaciin